بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله الدرس الحادي عشر درسga koob iyo tobnaad waqcat اlyarmuuk dersi sax wey sax wey jazakum la khayr addars alcaashir darsiga tobnaad tajhiizu اljuyuushi waa diyaarintii ciidamadii muslimiinta loo diyaariyey lifatxi shaam si ay u furtaan shaam fi sanati haaliثati casharata min alhijra sannadii saddex iyo tobnaad ee hijrada jahaza abubakrin abubakar baa waxa uu diyaariyey waa khaliifadii muslimiinte arbacata juyuushin afar ciidan sayarahaa ciidankaas oo uu u diray una dhaqaajiyey ila shaami xaggaa iyo shaam falamaa calima markii uu ka war helay hiraqlu ninkii hiraqle la odhan jiray maliki ruum waa nimankii reer ruum iyo reer yurub boqorkoodii bimasiiri اljuyuushi اlislaamiya ciidamada islaamku ama muslimiintu inay soo dhaqaaqeen oo ay ku soo wajahan yihiin deegaanadii uu ka telinayey meelo ka mid a jamaca waxa uu ururiyey juyuushahu ciidamadiisii faاjtamaca lahu waxa uu isu keenay min aلruumi marka la eego dadkii reer ruum cadadun cadiimun tiro aada u fara badan oo ciidan ah fa wajaha wuxuu ka horkeenay keenay likulli qaa'idin min quwaadi min quwaadi lmuslimiina hogaamiye kastaoo ka mida hogaamiyayaashii watay ciidamada muslimiinta waxa uu ka horkeenay keenay jeyshan ciidan yafuuqu ka tiro badan maa macahu ciidamada la socday muslimiinta wa ashaara camru bnu lcaasi camar binu lcaas baa waxa uu ku kula teliyey calaa quwaadi lmuslimiina hogaamiyayaashii watay ciidamada muslimiinta bil bilijtimaaci inay ku kulmaan bilyarmuug meesha yarmuug loo yaqaano wa katabuu bidaalika arrintaana waxay u qoreen ilaa abi bakrin abuu bakar ayay qoraal u sameeyeen amaba wa katabuu bidaalika dheh arrintaana inay u qoraan ilaa abi bakrin abu bakr oo wa alabuu minhu ay ka codsadaan almadada yaani waxa weeye ciidan ah, caawiya fastaxsana ijtimaacuhum fastaxsana ijtimaacahum abu bakr qoraalka ay u soo sameeyeen iyo fariintaa ay soo direen iyo kulankoodaaba waa uu jeclaysto waa soo dhoweeyey wa kataba ilaa khaalid khaalid ibni lwaliidi abu bakar baa waxa uu u qoray warqad khaalid binulwaliid ku socota ya'muruhu isagoo amar ku siinaya bilmasiiri ila shaam isaga laftiisu inuu ku biiro ciidankaa shaam loo diray marka isagu ciraaq buu joogay khaalid fastakhlafa khaalidun khaalid waxa uu kaga sii tegay mas-uuliyaddii iyo ciidankii ku hadhay ciraaq hogaamintooda almuhanna binu xaarisata shaybaani ninkaasuu kaga tego hogaamiyayaasha ka mid aha isaga laftiisu wa saara ila shaami xaggaa iyo shaam baa khaalid uu u dhaqaaqay fii casharati aalaafin min fursaani lmuslimiina isaga oo wata toban kun oo ka mid ah ciidamadii fardooleyda ahaa ee muslimiinta ahaa fa wasala waxa uu gaadhay khaalid ila alyarmuug meesha yarmuug loo yaqaano bacda an fataxa kadib markii uu sii furtay fii tariiqihi intii uu waddada iyo jidka sii hayay buldaanan kaiiratan wadooyin eh, fara badan iyo magaalooyin badan darsigan tobnaadi waxa uu ku saabsanyay amaba uu ka warramaya abu bakrin radia allaahu canhu wa ardaah markii ciidamadiisii in badan oo ka mid ah dhulalkii ciraaq iyo wax meelihii ku hareereysnaaba ay furteen baa waxa uu go-aan ku gaadhay markaa shaam lafteeda oo dee waxa weeye dhulkaa ciraaq ku xiga una sidii loo furan lahaa waxa uu diyaariyey markaa ciidamo kala duwan afar guuto ama afar qaybood oo ciidamadii ka mid a buu abubakar u diray shaam ciidamadaa ragga hogaaminayay waxaa ka mid ahaa eh, abu cubayda iyo camar bin alcaas cikrimatu bnu abi jahlin iyo rag lamida baa hogaaminayay markii markaa ay gaadheen shaam amaba dee diyaar garowgaasi uu bilaabmay baa hiraqlo oo ah boqorkii reer ruom dhulkan shaam ee suuriya iyo filistiin iyo jordan iyo dhulalkaasi iyo lubnaan iyo waxaa ka talinayay markaa nimankaa reer rom ee reer yurub ayaa boqortooyadoodu ay soo gaadhaysay markii markaa uu ka war helay ninkan waa heraqle in ciidamada baaxa ay soo socdaan ee muslimiinta ahi kuna soo wajahan yihiin shaam oo ka mid ah dhulalkii uu ka talinayey waxa uu markaa diyaariyey ciidan aada u tiro badan ciidankaasi markii uu ka war helay tirada ama ciidamada muslimiintu inay yihiin afar qaybood oo afar taliya ciidan ay wataan ama ay kala wataan baa waxa uu sameeyey inuu ciidan walba hor dhigo ciidamo ka tiro badan inuu ku beego si qolo walba loo mashquuliyo oo ciidan ka hor tago u babac dhige loo sameeyo waliba wuxuu isku dayey ciidanka uu dirayaa guuto kasta inuu ka horgeeyo oo dee muslimiinta ah guutada uu ka horgeynayaa inay noqoto mid tira ahaan cadad ahaan iyo cudud ahaanba uu arkay inay ka tiro badantay si markaa waxa weeye difaac rasmiga halkaa ay uga galaan waayo wuxuu og yahay haddii shaam laga qabsado in dee ubuucdii boqortooyadana la geli doono waayo intani waxay ahayd hareerihii iyo dhulalkii carbeed ee marka ay ka talinayeen nimankan arintu halkaa markii ay taagnayd ee la-ay waxa weeye dee tiradii ninkani ciidan fara badanna uu soo urursaday baa waxaa dib isugu noqday oo wada tashaday hogaamiyayaashii hogaaminayay ciidamada muslimiinta ee abubakar uu diray shaam camar binu caas oo ka mid ahaa taliyayaasha ciidanka ayaa waxaa raggii kale uu ku wargeliyey ama uu kula taliyey in la isugu yimaado meesha loo yaqaano yarmuuk waanaynu arki doonaa halka ay ku taalle halkaa inay ku kulmaan kulankoodii baa dhacay kulanka iyo waxay ku tala qaateen iyo waxay isla garteen bay abubakar u qoreen kulankaasna waxa uu ku qotobay maxaynu yeelnaa nimankani way naga tiro badan yihiin dhulkoodii baa lagu dagaalamayaa innagu safar baynu nahay ka maxaynu yeelnaa maxaynu samaynaa qoloba markaa talay soo jeediyeen markii dambe kulankooda iyo inay si xoogaa ay arkayaan inay ciidankan u babac dhigi karaynin muslimiintu ayay markaa u qoreen abubakar warqad abubakar warqadoodaa waa ka soo jawaabay kulankaa iyo wadatashigaana waa soo dhoweeyey ay galeen markiiba waxaa warqad markaa uu u qoray khaalid bin ulwaliid oo isaga laftiisu aan ka durugsanayn marka loo eego dee magaalada madiina iyo dee waxa weeye halka uu abubakar joogo marka loo eego khaalid baa uga dhowaa dee ciraaq buu joogay khaalid marka khaalid oo dhulal fara badan oo ciraaq ku yaalana furtay magaalooyin badan furtay in muddo ah halkaa ku sugan ayaa abubakar warqadu uu qoray warqaddaasi waxay tilmaamaysaa inuu gurmad iyo gargaar uu u fidiyo ciidamada sham joogo uu ku biiro warqadii markii ay soo gaadhay khaalid amarkii si toosa ayuu u fuliyey ciidankii muu wada kaxaysane qayb ahaan buu kaga tegay ciraaq waxaanu madax uga dhigay almuhanna binu xaaritha ashaybaan inuu talada sii hayo iyo hoggaaminta ciidanka ciidan lagu qiyaasay toban kun ilaa sagaal kun inta udhaxaysa oo raggii fardoolayda ahaa ah ayuu ka haystay markaa khaalid waxaanu si toosa u beegsaday yarmuug oo halka macrakada soo socotay inu arki doonnaa ay ka dhici doonto halkaa markii markaa la isugu tegey ee yarmuug uu gaadhay khaalid intii uu dariiqa sii hayay ille waa dhul cadow uu haysto oo gaala ay haysato magaalooyin badanna uu sii furto cagtuu sii mariyey ilaa yarmuug uu gaadhay halkaa markaa markii la isugu yimi kulan baa ka dhacay cusub iyo wadatashi cusub talooyin baa lagu kala qaatay insha darsigan soo socda inu ku arki doonaa fi sanati haaliata min alhijra sanadii saddex iyo tobnaad ee hijrada jahaza abu bakrin abu bakr baa waxa uu diyaariyey arbacata juyuushin afar ciidan oo kala duwan sayarahaa ciidankaasoo uu u dhaqaajiyey ila shaami xaggaa iyo shaam falamaa calima hiraqlu ninkii hiraqle lo odhan jiray markii uu ka war helay waa meliku ruum eh bimasiiri ljuyuushi alislaamiya ciidamada islaamiga ah iyo inay shaam ku soo wajahan yihiin jamaca waxa uu ururiyey juyuushahu ciidamadiisii faijtamaca lahu waxaa u soo ururay min aruumi oo reer ruum iyo intii ay ka talinayeenba uu ka helay cadadun cadiimun ciidan tiradiisu ay aada u badan tahay fawajaha wuxuu ka horgeeyey likulli qaa'idin min quwaadi lmuslimiina afartii hoggaamiye iyo afartii ciidan ciidan waloo muslimiinta sida afartoodaa qaybood ka mida wuxuu ka horgeeyey jeyshan ciidan kale oo yafuuqu ka tiro badan maa macahu inta hogaamiyaha muslimkaa la socota macnaa afartii ciidan ciidan walba wuxuu ku beegay guuto ka tiro badan ninkan heraaql la yidhaahdo waa si aanay isugu gurman qolo walbana halkooda loogu joojiyo wa ashaara camru bnu lcaasi camar bin caas baa waxa uu ku taliyey kula taliyey oo uu u soo jeediyey calaa quwaad lmuslimiina muslimiinta ciidamadooda raggii hogaaminayay bilijtimaaci fi lyarmuuk yarmuuk inay ku kulmaan wa katabuu bidalika arrintaana waxay u qoreen ilaa abi bakrin abubakr wa alabuu minhum waxaanay ka codsadeen almadada in waxa weeye gurmad iyo gargaar ciidamo xoojina in loo soo diro fastaxsana ijtimaacahum abuu bakar kulankoodaa waa soo dhoweeyey iyo farinta ay soo direenba wa kataba ilaa khaalid ibni lwaliidi khaalid binulwaliid baa waxa uu u qoray abuu bakar warqad ya'muruhu isagoo amar ku siinaya bilmasiiri ila shaam inuu shaam u dhaqaaqo ciidanna uu kaxaysto raggaa uu xoojiyo fastaklafa khaalidun khaalid waxa uu kaga tegay ciraaq iyo ciidamadii ku hadhayba almuhanaa binu xaariata ashaybaani saxaabigaasuu kaga tego marka horeba dee isaguna ka mid ahaa raggii ciidamada qayb ahaan hogaaminayay wa saara ila shaami xaggaa iyo shaam buu khaalid u dhaqaaqay fi casharati aalaafin min fursaani lmuslimiina isagoo wato hogaaminaya toban kun oo ka mida fardoonaydii muslimiinta oo dee ciidamaha fantariya muu kaxaysane ciidamadaa gaadiidka watee fardaha wata ayuu kaxaystay maadaama masaafaduna dheer tahay cadowga lagu hortegayaana uu yahay cadow aada u halis badan waxa weeye ciidankii ugu xooganaa buu kaxaystay fa wasala ila lyarmuuki yarmuug ayuu gaadhay waa khaalidi bacda an fataxa kadib markii uu sii furtay fii ariiqihi intii uu wadada sii hayay buldaanan kaiiratan dhulal fara badan as'ila fii ayi sanatin bad-u ghaswati shaam sanadeebay dhacday in duulaan lagu qaado shaam maadaa facala meliku ruumi muxuu sameeyey boqorkii reer ruum xiinamaa balagahu markii uu gaadhay masiiru ljuyuushi alislaamiyati liqitaalih socodkaa iyo dhaqaaqaa ciidamada islaamku ay xaggiisa u dhaqaaqeen si ay ula dagaalamaan maadaa facala maxay sameeyeen quwaadu jeysh muslimiina raggii hogaaminayay ciidamadii muslimiinta ee shaam loo diray cinda dalika markii ninkaasi ciidamada faraha badan uu urursaday maada facala alkhaliifa abu bakar muxuu sameeyey xiinamaa wasalahu markii uu soo gaadhay kitaabu lquwaad warqadii ay soo direen raggii ciidamada hogaaminayay addarsu alxaadi cashar darsiga koob tobnaad waqcat lyarmuuk waa dagaalkii ka dhacay meesha loo yaqaano yarmuug lamaa wasala khaalidun khaalid markii uu soo al alyarmuuka yarmuug markii uu soo gaadhay araada almuslimuuna muslimiintu waxay damceen qitaala ruumi nimankan reer ruum inay kula la dagaalamaan mutafariqiina xaale ay yihiin kuwa qaybqaybsan oo qolo waliba iyo guuto waliba inay sideeda uun si jaantaar rogana dagaalka loo galo ayaa muslimiintii qaarkood ay damceen fajamacahum khaalidun khaalid baa isugu yeedhay wa khaaba fiihim dhexdoodana wuxuu ka jeediyey khubatan hadal jeedin bayana fiihaa dhexdeeda uu ku caddeeyey caaqibata tafaruqi kala tagu dhibaataduu leeyahy wa ana anasra waxaa kaloo hadalkaa laftiisa uu ku caddeeyey in guusha iyo gargaarkuba yatawaqafu uu ku xidhan yahay cala alijtimaaci midnimada fastaxsanuu waxay la dhaceen ra'yahu ra'yigaa khaalid uu soo jeediyey wa sallamuuhu waxaanay u dhiibeen khaalid alqiyaadata alcaama hogaaminta guud ee liljeyshi ciidanka inuu isagu qaato oo hogaamiyaha ciidanka uu noqdo faratabahu ciidankiibuu tartiibiyey oo uu nidaamiyey tartiiban xasanan nidaamin aada u wanaagsan oo lam turatib alcarabu carabi aanay ciidamadeeda u qorshaynin milahu kaasoo kale qorshayn iyo nidaamin aanay carabiba aqoon u lahayn baa khaalid khibraddiisii iyo aqoontiisii dagaalee u lahaa baa waxay keentay in ciidanka si cajiiba ah uu u qorsheeyo oo uu nidaamiyo wa hajama bihi calaa ruum nimankii reer ruumna weerar iyo dagaal buu markaa ku qaaday markii ciidankii uu nidaamiyey fa qaama nimankii reer ruum baa waxay ku dhaqaaqeen bihujuumin mucaakisin duulaan ay rogaal celisa ayay sameeyeen oo kaada ku dhowaaday yusiilu lmuslimiina inuu muslimiinta ka kaxeeyo ama laga saaraba can mowqicihim meelihii ay haysteen yacni rogaal celin bay sameeyeen dagaal rogaal celisa fa saaxa khaalidun khaalid baa ka dhex dhawaaqay fiihim dhexdooda wa shajacahum waa dhiiri geliyey fakaruu way ku rogaal celiyeen cala aruumi nimankii reer ruum baa muslimiintii oo khaalid hogaaminaya ku rogaal celiyeen fii xamlatin shadida weerar daran xataa hazamuuhum ilaa ay jabiyeen shara haziimatin jabkii ugu darnaayo ugu foosha xumaa wa qataluu minhum waxaanay ka laayeen aluluufa kumanaan wa qutila min almuslimiina muslimiintii waxaa laga yani ka shahiiday oo ka dhintay alaaatu aalaafin saddex kun minhum waxaa ka mid ahaa cikrimatu bnu abi jahlin cikrime ayaa ka mid ahaa raggaa shahiiday waqad wajaduu waxay ka heleen waa cikrime eh fii jismihi jidhkiisa maa yanuufu wax kor u dhaafaya can sabciina toddobaatan dhaawac oo maa bayna darbatin bisayfi seef lagu dhuftay ah wa birumxi waran lagu dhuftay ah wa tacnatin iyo wareen ah lagu wareemoo lagu waxa weeye toos loogu dhuftay hay yani biraha waxyaabaha af kale sida seefti iyo warankii oo kale wa ramyatin binabli iyo leeb lagu ganay marka leeb iyo waran iyo seef wax alla wixii hubeen la isticmaalayay jirkiisa waa ku dhamaystirmay waa ikrime wa fii anaa'i lqitaali intii haddaba dagaalku uu socday warada waxaa yimi kitaabun warqad min almadiinati magaaladii madiina ka timi biwafaati abi bakrin radia allahu canhu oo tilmaamaysa in abu bakr uu geeriyooday oo ah khaliifatu lmuslimiin wa khilaafati cumara iyo taladii inuu cumar la wareegay wa casli khaalidin iyo khaalid oo xilkii uu cumar ka qaaday wa tawliyati abi cubayda iyo taladii iyo xilka ciidamadu abu cubayde lagu wareejiyey warqad intuba ku qoran yihiin oo faahfaahintaasi ku dhammaystiran tahay baa soo gaadhay ciidamadii fakatama alkhabara khaalid warkii waa qariyay warqadaasi wixii ku qornaa ciidanka umuu sheegin xataa tama nasr ilaa guushii ay dhammaystirantay oo la adkaaday waayo haddii uu ku dhex tuuri lahaa kala jab iyo culays iyo niyad jabbay keeni lahayd alyarmuuk waa duulaamadii iyo dagaaladii muslimiintu ay la galeen nimankii gaalada ahaa kuwii ugu culayska badnaa mid ka mida ee ugu baaxadda weynaa waxaynu hore u soo marnay in abubakar ciidamo kala duwan uu diray oo la dagaalamo dadkii ridoobay iyo gaaladii markaa iyagu dee damacsanaaba inay duulaan kusoo qaadaan muslimiinta waxaynu soo aragnay dhulal badan oo nimankii reer faris eraan iyo dhulkaa kas talinayay meelo badanay soo gaadhayeen oo ciraaq ka mid tahay in laga qabsaday marka laba boqortooyaa muslimiinta ku hareereysna amaba dee ku dhowaa baaxaddooduna aada u weyneyd waa nimankii furus iyo nimankan reer rum weeye markaa sham waxay u xidhnayd ka talinayay nimankaa reer rum oo dee yurub ka duulay iyagu oo dee waxa weeye hoggaankooduna uu waxa weeye uu ahaa waxa weeye mid ku tacalluqa ama xidhiir la leh dhinaca hore waxaynu dersigii hore imika ugu soo marnay in yarmuuk la isugu yimi ciidamadii uu diray waxaan leeay abubakar shaam inay ku duulaan loogu talagalayna markii baaxadda iyo xaaladaba ay diraaseeyeen iyo ciidankan reer ruom baaxadda ay leeyihiin iyo cududooda waa kuwan dib u tashaday ee abuubakarna warqadda u qoray abuubakarna uu kaga soo jawaabay warqaddii in khaalid amar lagu siiyo inuu ciraaq ka dhaqaaqo shaam uu tago isagoo ciidanka u gurmanaya o u gargaaraya khaalid yarmuuk markii uu tegey wadatashi labaad baa dhacay haddaba yarmuuk halkay ku taalla yarmuuk sham bay ku taalla waxay ka tirsantay maanta dhulka loo yaqaano urdun ama jordan ayay ka mid waxaana loogu magac daray oo magacan iskale webi halkaa mari jiray oo ka yimaada ama soo mara xuduudan ciraaq waxaan leeyahay xuduudan udhaxaysa filistiin iyo suuriya oo ku soo dhammaada urdun ilaa halkaa uu ka gala meesha loo yaqaano albaxru lmayit ayuu kaga daraa waxa weeye biyaha badda halkaasaa markaa lagu kulmay nimankan reer ruom ciidanka ay diyaarsadeen waa laba boqol iyo afartan kun oo ciidan ah muslimiintana marka la isu wadageeyo soddon soddon kun meelaha qiyaastii ayaa waxa weeye ciidankoodu uu cagacagaynayay wadatashigii labaad markuu khaalid ku soo biiray ee yarmuuk la isugu yimi weli rag ka mid ah hoggaankii ciidanka ayaa si uga yara maaganaa oo si uga soo taagnaa nimankan dagaal in lala galo waayo soddon kun iyo laba boqol iyo afartan kun dee isuma dhigmaan tira ahaan iyo cudud ahaan cadad iyo cudud midaba markaa ragga qaarkood baa iyagoo u tudhaya waxay talo ku qaateen amaba ay soo jeediyeen aynu iska noqonno oo ciraaqdeenni iyo inahaasun difaac aynu ka galno nimankan lama dagaalami karne khaalid bin lwaliid iyo rag kale oo xoojiyeyba waxay qaateen ra'yiga ah warbee dagaalka waynu gelayna cidda guushu ay raacday ilaahay waxa weeye garabkooda uu yahay ayuun baana xoog badan khaalid ciidanka wuxuu ku qanciyey waxaa lagu guuleystaa inaanay ahayn cadadka iyo cududda ee ay tahay dee gurmadka alle tabaaraka wa tacaala iyo nasriga taana waa la hubaa in xaqu uu yahay maca almuslimiin marka ciidankaasi khaalid waxaa u muuqanaysay in nimankan laga adkaan karo iyadoo culayska ay ku jiraan saxaabadu iyo ciidanka muslimiintu haddana kamay tegi jirin cibaadaadka xataa sunayaasha xataa salaatuliisha oo nimankan reer ruom baa waxay usoo direen niman basaasiina ayaa ciidanka muslimiinta ay kusoo dhex darsadeen oo caraba oo aan dee ciidanka laga garanay ninkii markaa basaaska ahaaba markuu xoogaa muslimiinta la joogay buu noqday taliyihii ciidamadu u tago waxa uu ku yidhi wajadtu qowman ruhbaanan billeyli fursaanan binnahaar waxaan soo arkay rag habeenkiina cibaado u taagan maalintiina dagaal u taagan baan soo arkay wallaahi low saraqa fiihim ibnu malikin laqatacuuhu walow zanaa la rajamuuhu wuxuu ilaah ku dhaartay nimankaa cadaaladda dhexdooda taalla haddaad aragto ninka boqorkooda boqorkoodaah hadduu ilmo uu dhalay ama inankiisu waxado gacantay ka goynayaan yani cadaaladdu bay raacayaan waa inay hebel iyo waxaa uma eegayaan hadduu zinaystana waajibkiisay marinayaan heraqle wuxuu ugu jawaabay ninkaa uu ku yidhi ama waxaan leeyahy ninkii ciidamada hogaaminayay in kaana kamaa taquulu la batnu lardi khayrun min dahriha haddii sidaa aada sheegtay ay tahay walaa arladan in dusheeda lagu sii noolaadoo lasii joogo waxaa dhaanta in laga maqnaadoo la dhinto kulley way laga guuleysanayaan macnaa wuu quus buu sii istaagayba marka horebana ninkan argagax baa ilaahay ku tuuray qalbigiisa oo isagoo laba boqol iyo afartan kun oo ciidana diyaarsaday ba haddana ciidanka wuxuu ku lahaa nimankan heshiis ma la gallaa la dagaalami kari taas wuxuu go-aan ku qaatay way ka diideene in midhaha ka soo go-a shaam kalabadh muslimiinta la siiyo jizya ahaan si aanay waxa weeye dhulkaa dhulka uu ka taliyo ee shaam aan looga qabsanin lakiin waa laga diiday khalid bin lwaliid taladiisu markaa waxay noqotay war ciidanka waynu la dagaalami karna tiro ahaan ama cadad iyo cududda aynu arkayna waxbay nagaga qaadi maayaan go-aankaasa markaa khaalid uu qaatay raggiina waa ku raaceen halkii markaa ciidamadu ay afar qaybood ka ahaayeen marka hore ciidankan khaalid uu wataana ay noqon lahayd guuto shanaad oo guuto weliba ay sideeda u dagaalami lahayd taa khaalid waa ka diiday ciidankii waxaanuu ku yidhi midnimo ayaa wax lagu noqdaa guushuna ay raacayso mar kastoo tafaruq iyo kala tagu yimaadana waxba qaban karno marka aynu midowno ciidanka yacni aynu midayno hoggaan qura loo sameeyo ciidankii markaa markay qiyaaseen xaaladan oo kale cidda ka bixin karta ee ka saari karta waa khalid bin alwaliid weeye isagay u garteen hoggaaminta ciidanka inuu qabto oo noqo taliyaha ciidanka macrakadanna waxay dhici doontaa ama ay dhacaysaa waa taariikhdu markay maraysa hijrigu saddex iyo toban shan iyo tobanna waa la yidhi culimadu siiradu waa ku kala arduwanye khaalid bin lwaliid ciidankii markii uu waaniyey ka dhaadhiciyey in lamid ciidanka la mideeyo midnimadu qiimahay leede ee isaga taladii loo dhiibay ciidankii uu nidaamiyey uu tartiibiyey wuxuu og yahay ciidanka ka soo horjeeda tiradoodu inay badan tahay intaasoo jeerna ay ku soo laabmayso muslimiinta laba boqol iyo afartan kun iyo soddon kun oo ciidana dee isuma dhigmaan tira ahaan isumana dhowaa waxaa markaa uu sameeyey tartiib iyo nidaam isagu uu ikhtiraacay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u hibeeyey hibo uu siiyey ah oo carabi aanay oqoonba ciidanka habkaa in loo tartiibiyo oo loo hagaajiyo loo kal waxa wey loo nidaamiyo waxaa la sheegaa maadaamuu ciidanku iska kooban yahy marka laga ciidanka ka soo horjeeda ciidankii wuxuu ka dhigay gebigiisaba fardoolayo wuxuu u kala saaray ciidankii afantariga ahaa nimankan wuxuu ka horgeeyey markaa halka marka hore aslan ay ahayd ciidanka fardooleydu dee inay noqdaan kuwa saacidaya ka horeynaya ciidan kale ciidankii lugta ku dagaalamayay buu horreysiiyey ciidankii fardaha ku dagaalamay dagaalamayna xagga dambe u dhigaa nimankii markaa markay weerarkii soo qaadeen judhiiba dee waxay isku dayeen inay soo jiidhaan ciidankan muslimiinta wa ficlanna dee way soo jiidheen xagga dambena wuxuu dhigay baa la yidhaahdaa xallo wixii dumar ee la socday ee meelaha maraya ama dee soo raacay ee qaar dhexda ka soo raacay kuwan ciidanka la socday kuwan meelahan ka islaamay wixii oo dhanba xagga dambe u dhigay wuxuu ku yihi ninka ragee soo baxsada aragtaan soo celiya yaanu idin dhaafin waayo meeshan waxaa la rabaa inaan loo inaan loo kala bixin baa la doonaya looma kala tegayo oo dee marka horeba dumarku way iska raaci jireen dagaalada oo dee qofka dhaawaca iyo dee biyaha iyo wixii la halmaala ah, adeegyadaasay qaban jireen marka iyagana wuu ku ballamiyey ciidankii afantariga ahaa markii lasoo jiiday ee nimankii iska farfarxeen dee reer rumaysna waa jebiseenba judhiiba waa jiidheen ayuunbuu kusoo kiciyey ciidankii kale ee fardooleyda ah waxa u arkeen meeshan ciidan aan loo babac dhigi karin u joogaba haddamamay badnaynba lix lix boqol buu ka dhigay gutooyinka ayuu uqaybiyey laakiin dee argagixii marka horeba haystay way baqanayen marka horebe mid kalea ugu sii biiray nimanka markaa saasay ku jabeen waxaa la sheegaa ciidankii ay wateen kumanaan meelaha qaarkood boqol kun baa sheegaa inuu ka laayay labuu u qaybiyey ciidanka qaar ciidankiisu ay gacantooda ku direen iyo qaaruu xagga webiga u eryaday webi baa ka xiga dhinac ay ka yimaadeen webigiibuu ku eriyey ilaa ay ku daateen dhammaantoodna halkaasay ku leedeen intoodii badnayd ee webiga ku baaganta waxaa la yidhaahdaa waa tactica ilaa hadda la diraaseeyey habka khaalid uu u laayay ragga kuwan webiga ku daatay dib ila ba umuu qaadan siduu eryanin bay webiga galeen oo ku dhinteen ma fahamte waa tacticada loo yaqaano habka hafinta iyo iqraaqinta soomaalia meelaha qaarkood gaaladu iminka markay geli kari waayaan biyay ku baaleeyaan sooma biyaa lagu sii daaya si ay u haftaan dadku uga baxaan marka ama ciddan meesha ku jirta uga baxdo intii gacantiisa uu ku dila ama ciidamada muslimiintu ay laayeen waxaa ka badnayd inta webiga ku le-atay ayaa ka badnayd yacni waxay noqotay macraka iyo duulaan iyo dagaal weligood isagoo kale aanay gaaladu ark la kulmin yani habka iyo dhibta ku dhacday nimanka khaalid bin lwaliid radia allahu canhu wa ardaa mark nimanku waxay isku dayeen inay soo rogaal celiyaan mar kastooy soo rogaal celiyaanna wuxuu isku dayey inuu ka hortago isagoo marba taagti ka cusub adeegsanaya wuxuu gaadhay heer ninka muslimiinta ka mid ee yidhaahda way inaga tiro badan yihiin ereygaasi hadduu afkiisa ka soo baxo wuu canaananaya codkiisa in la maqlo xataa muu ogolayn waayo way inaga tiro badan yihiin waa hadal saamayn leh ciidankuna dee kuma dagaalamo un waxa loo yaqaano cadad iyo cudude moral bay ku dagaalamaan dagaalka haddii moral loo hayana tiradu haba yaraatay waa laga gungaari karaa cadawga waad ka adkaan karta marka nimankaasi horta halkaasay ku jabeen ku jabeen muslimiinta waxaa ka shahiiday rag dee tiro an yarayn laftooda marka la eego saddex kun oo saxaabi ama waxa weye ka mid ah raggii muslimiinta ciidamada ayaa waxa weeye ku dhintay dagaalka dagaalkii oo weli aan dhammaan ayaa marka waxaa timi arrin kale oo aada iyo aada culays badan oo ah wafaatu abi bakrin radia allahu canhu arda warqad baa soo gaadhay khaalid bin lwaliid warqadaasi ninkii sidii markuu soo galay wuxuu uhi khaalid itusa waxaa lagu ihi khaalid waa ka halkaa jooga ciidankii oo dhan baa daba dhaqaaqay si ay u ogaadaan ninkani warka uu sido ila inuu fariin sido way iska caddahay dabeetana si hoose ayuu khaalid ugu dhiibay warqadii dhegtana wuxuu ugu sheegay inuu abuubakar geeriyooday warqadii markii uu kala furay khaalide uu akhriyey cidna umuu sheegine intuu laabay ayuu deetana ayuu waxa weeye gashaday meeluu ku qarsaday ama halkii alaabtu ay ugu jirtay cidna umuu sheegin warqaddan waxaa ku qoran dhowr qodob abubakar oo geeriyooday kow khila khaliifada cusub oo cumar ah iyo khaalid laftiisoo la casilay xilkiina laga qaaday oo lagu wareejiyey abu cubayda oo cumar ibnu khadaab markuu xilka la wareegay judhiiba shaqooyinka uu qabtay waxaa ka mid ah inuu khaalid xilka qaaday maxay tahay sababtuu xilka uga qaaday cumar laftiisaa ka jawaabay wuxuu leeyahy khaalid ugama qaadin xilka inaan u cadhaysanayn inaan necebe macnuhuma laakiin muslimiintaan u turhaya ciidamadaa u wato baan ka baqan inuu dabgeliyo waa nin dhiiran weeye oo meel walba isku qaaday marka taasaan ka cabsi qabaa saasaan xilka uga qaaday bu may ahayn xumaan iyo dhibaato kale oo dhex taalay may jirin manay ahayn sidaasaa marka waxa weye ciidankaasi markii ay guuleysteen baa de warkii markaa uu faafiyey khaalid in ciidankii in abubakar geeriyooday radia allahu canhu cumarna taladii la wareegay taladii ciidankana abu cubayde lagu wareejiyey lakiin waa markii waana de mid ka mid a farsamooyinka iyo khibradda tilmaamaysa cabqariyata khaalidin radia allahu canhu wa ardaa ma odhan xilkii baa layga qaaday imikaan sheegaya inay wuxuba dhaceen ha isla baaba'daba hadday doonteen waayo isagu xilka muu danaynay marka horebana muu doonana waa lala soo raadsaday dee oo ciidankaa u gartay talada inuu qabto laakiin may ahayn mid isagu uu raadsanay xilkana markaad adigu raadsato iyo marka lagula soo doonto way kala duwanta markaad dhiig iyo dheecaan iyo dhaqaalaba u shubto aad yo allaahu ku heshay feedhiyo allaaga aad ku hesho ka qaadistu adkaanaysaaba sii socoba cidi kaa heli mayso laakiin markaadaan raadsan ba adugu lagula soo doontay dee markii hore aday dhintay iska qaado wey yani qof culaysuma arkayo innaga laakiin sidaa ma hadda soo ma ninka wasiirkaa ama ah, agaasimaa ama ah, maxay eh, la xil laga qaadaa muxuu sameeya maalintaasuu ceebaha dawladda oo dhan soo fadhaa soo maha tanay ahayd oo markii hore maxaad la aamusnayd markaad xilka haysay waxaniba sowmay jirin e shacabku masaakiin baynu iska leysay mug ma marba mid baa dhegteenna wax ku shubta iska dhegaysanaa uno ha wallahi nin fiican waxbuu caddeeyey muu caddeeya marka hore muu caddeeya haday daacad ka tahy haday daacad ka tahy maalintuu xilkaay muxuu odhan waariyaadheen khalad baa meeshan ka socda aniga iga qabta meeshan ma joogi kareen iska dhiibo markii hadda laga qaaday warka meesha inuu kasii socdo buu intaasoo wax sheegaya ya waa mushkiladaha xilku markaad raadsato markaad heshana haddana si daacad aad u maamuli weydo dhibta ay leedahay wey laakiin khaalid radia allahu canhu wuxuu arkayey marka horeba inaan mas-uuliyaddan isagu aanu raadsanin inuu xaq u leeyahay khaliifat lmuslimiin ciduu doono inuu dhibi karo wax dhibahina aanay ku jirin oo waxa weyda arrintaasi ay tay mid aan wax dhibi ku jirin sida awgeed buu warka intii guusha la gaadhayay geerida abubakar iyo xilkaa laga qaaday khaliifada cusuba cumara yacni cagtu u dhibay waayo dee xikmaddaas sidan keenaysaba marka waqcadan iyo dhacdadani waxay ahayd mid ka mid a dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa uguna baaxadda weynaa uguna hadalhaynta badnaa ilaa maanta reer yurub waxay diraaseeyaan khaalid warka uu ku dhigay jacda uu ku dhigay wixii gaadhay nimanka boqol iyo dheeraad kun in laga dilay hadeeg oo wuu ka dhigay wuxuu biyaha jiidhsiiye u ku leeday iyo wuxuu gacantiisa ku dilo ilaa maanta kuliyadahooda caskariga ah way ku diraasayaan taagtikada khaalid sameeyey soddon kun isagoo wata inuu boqolaal kun diray waxa uu ku laayeyne may ahayn tira badnaan iyo ciidan badnaan may ahayne dee taagtikada lagu kala fiican yahy sooma markaa yani waxaa ku dhaboobaya hadalkii nabiga calayhi isalaatu wasalaam ee ahaa inuu yahay sayf ullah khaalid marka la eego waxaana la yidhaahdaa waa akbaru qaa'idin caskariyin bacda nabiyi sala allahu alay wasalam waa hogaamiyihii ciidan ee ugu weynaa ugu magaca dheeraa marka nebi maxamed laga yimaada alayh isalaatu wasalaam marka la eego habka iyo taagtikada iyo sida waxa weeye ciidamada iyo waxa weeye hawlahoodaba ugu xeesha dheera lamaa wasala khaalidun alyarmuuka khaalid markii yarmuuk uu gaadhay araada almuslimuuna muslimiintu waxay dooneen qitaala ruumi ruum oo nimankii reer ruum inay la dagaalamaan mutafariqiina iyaga oo hee kala qaybsano dee koox waliba inay sida ula dagaalanto fa jamacahum khaalidun khaalid baa isugu yeedhay ciidamadii dhammaantood wa khaaba fiihim dhexdoodana wuxuu ka jeediyey khudbad khudbatan khudbad bayana fiiha dhexdeeda uu ku cadeeyay caaqibata tafaruq kala tagu dhibaatada uu leeyahy wa ana anasra waxaa kaloo hadalka uu ku caddeeyey guushu yatawaqafu inuu ku xidhan yahay ama guushu ay ku xidhan tahay al alijtimaaci midnimada waa marka midnimadu ay tahay dee mid diinta lagu midoobayo midnimada laga hadlaye waxtar kale ee nafcigeedu ballaadhan yahy ee ummaddu ay ku helayso gargaarka ee ay ku helayso horumarku waa midnimada diinta ku salaysan midnimo dhuleed laga hadli maayo taa sheekh iyo xuduud gaala ay dhigtay iyo ha lagu midoobiye mee hala kala cararay iyo kullu haada gaalunbaa intay noo jeexjeexayo marna inale isku yaro yimaada marna kala yaaca marka taasi midnimo waxa weeye wax soo jiidi karta ma aha ummadda in la mideeyo marka la doonayo diin baa lagu mideeyaa iyo caqiido ta qura ee waxtarka lehina waa laakiin midnimo dhuleedna wax ma qabato midnimo calanna waxba ma soo jiido hadii tii diiniga ahayd ay maqanta ee ku salaysnayd islaamnimada iyo diinta iyo caqiidada taa haddaan lahayn midnimo kastoo la doonaa laa tusmin walaa tuqni min jooc waxba ma soo jiido marka inaga waxaa laynagu mashquuliyaa midnimo kala go midnimo kala go inaga mashquul baa layna geliy kullu haada waxba ma soo jiido hadaanay tii diintu way waay fastaxsanuu waxay markaas soo dhaweeyeen ciidamadii iyo raggii hogaaminayey ra'yahu ra'yigaa khaalid oo a in ciidanka la mideeyo wa sallamuuhu waxay gacanta u geliyeen waa khaalid oo ay u dhiibeen alqiyaadata alcaamata liljeysh hogaaminta guud ee ciidanka faratabahu ciidankiibuu nidaamiyey khaalid tartiiban xasanan tartiib aada u wanaagsanoo lam turatib ilcarabu carabi aanay ciidamada u nidaaminin milahu kaasoo kale wa hajama bihi ciidankaasuu markaa ku weeraray calaa ruumi nimankaa reer ruum faqaama ruumu markii koobaadda waa kuwan jabaye nimankii reer ruum baa waxay ku kaceen ama waxa weeye ay sameeyeen bihujuumin mucaakisin weerar rogaal celisa oo kaada ku dhowaaday yusiilu lmuslimiina in weerarkaasi muslimiinta uu ka saaraba can mawqicihim meelihii ay haysteen fasaaxa khaalidun khaalid baa ka dhawaaqay fiihim dhexdooda wa shajacahum waanu dhiirigeliyey fakaruu way ku rogaal celiyeen muslimiintiina cala ruumi nimankii reer ruum fii xamlatin shadiida weerar daran xataa hazamuuhum ilaa ay jabiyeen shara haziimatin ugu dhibta badnaa ugu cuslaani markaa gaadha wa qataluu minhum waxaanay ka laayeen aluluufa kumanaan wa qutila min almuslimiina muslimiinta waxaa ka shahiiday alaaatu aalaafin saddex kun minhum waxaa ka mid ahaa cikrimatu bnu abi jahlin waqad wajaduu jismihi cikrimo jidhkiisa waxay ka heleen saxaabadii iyo ciidankii muslimiintu maa yanuufu can sabciina toddobaatan dhaawac in ka badan oo jidhkiisa ku yaalla maa bayna darbatin bisayfi dhaawacaasoo ah seef lagu dhuftay wa birumxi iyo waran lagu dhuftay wa acnatin wa ramyatin binabli iyo in lagu tuuray ama lagu gano lagu wareemay leeb macnaha dee alla wixii huba ahay la adeegsanayey jirhkiisa waa laga helay wey macnaheedu oo waa ku dhacay wa fii ahnaai lqitaali haddaba dagaalku intii uu socday dhexdiida warada kitaabun warqad baa waxay ka timi min almadiinati xaggaa iyo madiina warkaasi iyo warqadaasi oo macnaheedu yahay ama waxaa laga hadlaya ku qoraniba uu yahay biwafaati abi bakrin abu bakr inuu geeriyooday wa khilaafati cumara iyo khilaafadii inuu cumar la wareegay wa casli khaalidin iyo in khaalid waxa weeye xilkii laga qaaday wa tawliyati abi cubayda iyo in xilkii loo dhiibay abu cubayda fakatama khaalid waa qariyey alkhabara warkii warqadaa ku qornaa xataa tama nasru ilaa guushii ay dhammaystirantay oo muslimiintii iyo ciidamadii muslimiintu nimankii reer rum ay ka adkaadeen as'ila maada facala khaalidun khaalid muxuu sameeyey bada wusuulihi ila yarmuug markii yarmuug soo gaadhay maada facala maxay sameeyeen quwaadu ljuyuushi ciidamada raggii hogaaminayey bada an samicuu kadib markii ay maqleenay dhegaysteen ra'ya khaalidin aaraadii iyo ra'yigii khaalid soo jeediyey maada facala aruumu nimankii reer ruum maxay sameeyeen bacda hujuumi lmuslimiina markii muslimiintu marka hore weerarka ay ku qaadeen iyaguna maxay sameeyeen maadaa qaabala hujuumahum khaalid muxuu kaga maadaa qaabala hujuumahum khaalid bnu lwaliid khaalid bnu lwaliid nimankaa weerarkoodii rogaal celiska ahaa muxuu kaga jawaabay kam cadadu qatla alyarmuuk dadkii ku dhintay yarmuuk tiradoodu misay ahayd man ashharu man qutila fi hadihi lwaqca dagaalka iyo duulaanka ka dhacay yarmuug raggii saxaabada kaga shahiiday iyo muslimiinta yaa ugu caansanaa maadaa xadaa maxaa dhacay ahnaaءa almacrakati alfaasila dagaalka iyo duulaankaa lagu kala baxay maxaa dhexdeeda dhacay intii duulaanku aanu dhammaanin wailahuna naktafi wslى اllahuma wslm wbaarak clى nabiyina muxamadi wclى alihi wصaxbihi wslma tasliima